في مساء يوم الثلاثاء الرابع من شهر رمضان عام 1438 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم عام 1438 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين وانتهى من السنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع يجيب الدعوات majliskan oo majliskii sagaal iyo labaatanaad ee majaalis dulmarkii sharaxa kooban ee kitaabka loofi maafsaaxiin waa galab talaado ah afarta bisha ramadaan kun afar boqol sideed sanada ka jirta nabigeena caleyhi salaatu salaam waxaan kusoo jirnay kitaab aljanaa-is ayaan kusoo jirnay janaasada kitaabkaas ayaan kusoo jirnay baabka aan ku jirno baabka tobanaad baabu sabri sabr la sabra ayuu u baab yahay cinda almusiibati qofkii markii musiibo ay ku dhacdo oo geeri iyo wixii la mid ay ku dhacaan qofka inuu sabra ayuu baabkan u baab yahay weeyaan xadiidka lix boqol toban iyo shanaad can anas bni malikin waxaa lagu weri radi allahu tacala anhu arda khaadimi nabiyi sala allahu aleyh waslem cashra siniin qaala wuxuu yidhi anas mara nabiy nabiga ayaa soo maray sala allahu calayhi waaalih wasalem bimra'atin haweeney ayuu soo maray haweeneydaasoo tabkii ooyeysa cinda qabrin qabri agtiis ku oynaysa ayuu nabiga soo maray calayhi salaatu wasalaam qabriga qaraaba canuga ay dhashay wamaa ilaa daalika nabigeena calayhi salaatu wasalaam itaqi illaaha gabar yahay allah ka baq subxaanahu wa tacaala wasbirii naftaada xakamay oo sabar la imow qaalat waxay tihi ilayka canii iga fogow oo muxuu ahaa iga dheerow fa inaka adig lam tusab laguguma asiibin bimusiibatii bimili musiibatii musiibadaydan io dhibkan aniga xaggayga mxuu ahaa ilaahay uu soo maray subxaana wa tacala igu dhacay mid lamid kuguma dhicin iga tag oo waxa weyaan hadalka iga dayso ayay ku tiri mxuuaha gabadhaas weeyaan walam tacrifuu ma ayna garan inuu nabiga yahay calayhi salaatu wasalaam nabigeena nagama garan jirin saxaabada qofka qariibka ah oo musaafirka markuu yimaado nin meel dheer saaran ama si dheer ah ma ahaan jirin oo nabiga calayhi salatu salaam ummaddaas ayuu la sinaan jiray markaasuu dhihi jiray kiineeba moxamed ah, intu dul istaaga saasuu nabigeen ahay sala allahu calayhi waalihi wasalam inuu khudbo ku jira ama uu muxuu darsi bixina wamaa ilaa dalik waa gooni laakiin asalka markii saxaabada uu dhex fadhiyo lagama garan jirin nabigeenna calayhi salaatu wasalaam marka aqoon umaan lahayn nabigeena calayhi salaatu wasalaam fa laha waxaa loo yidhi marka inahu nabiyu sala alayhi calayhi wasalam ninka ataa ula hadashay ood hadal xumaysay ood ku tiri muxuu iga tag ninka asaga waa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fa atat kadibna way timid baaba nabiyi nabiga albaabkiisa ay timid ay muctadiratan ayadoo cudur daaranaysa oo ka dhacday ka cudur daaranaysa nabiga u tagtay calayhi salatu slam gurigiisa ay tagtay falam tajid ma aynan helin cindahu nabiga agtiisa bawaabiina kuwa albaabada istaaga waardiyaal iyo dad albaabada jooga iyo mxu noocyadaas dadka ah kama ay helin fa qaalat marka lam acrifka nabi allow kuma aanan garanaynin oo hadalka iga soo baxay inaad iga raali noqoto ayaan doonaya maxaa yeeley kuma aan aqooni nabi maxamed caleyhi salatu slam caadi ayaan ku haystay marka raalli iga noqo nacam fa qaala nabigan wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam inama wuxuu ahaaday cinda sadmati اluulaa naxdinta hore iyo dhicitaanka hore markii ay dhacayso unbuu sabarka ahaaday weyaan markii nabarka u dhaca dhibaatada ay dhacdo geerida ay dhacdo xanuunka u imaado markaas ayaa sabarka loo baahan yahay ee mar dambe ood qofku u qabowsaday oo xanuunkii iyo muxuu aha belbelkiisii iyo dhibkiisi uu ka qabowsaday inuu sabra waa sabarka xayawaanka ta ayada sabrulxayawaan ayaa taa la yihahda weyaan marka qofka sabarka waqtiga laga raba waa xiliga musiibada ay qoyan tahay oy cusub tahay oy dhacdo weyaan mar alla markii arinta ay dhacdo ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun allahuma ajurnii fii musiibatii wahlif lii khayra minha markaas ayaa loo baahan ya mar alle markii mxuua qofka uu iska qabowsado arrinta ay soo moodo ayaamo badan ay soo marto oo la hilmaamo kadib ta ayada sabar macno badan ku dhisan ma ahan weyaan baabu qasri lmeyiti qofka meyidka oo la dhaqa ayuu baabkan u baab yahay iyo wa baabu asli mayiti mayidka ola dhaqa ayuu baabkan u baab iyo kafanihi kafaniintiisa ayuu baabi baabkan weyaan xadiidka lix boqol toban iyo lixaad can waxaa laga wariyay usayba wey alansaariya radia allahu tacala anhu ardaha shaqooyin badan ay gabadha qaban jirta hore usoo sheegnay dhaqitaanka meydka inay gabdhaha warka gaarsiiso inay in badan mxu nabiga i udhexaysa muminaadka waxyaaba shaqooyin badan ay qaban jirtay radia allahu anhu ardaha qaalat waxay tiri umma dakhala calayna waxaa noo soo galay rasuulu llahi sal l slm nabiga alla noo soo galay xiina waqhtigii tuufiyat la oofsaday ibnatu gabadhiisa la oofsaday fa qaala wuxuu yidhi aqsilnahaa gabadha dhaqa aqsilnahaa gabadha dhaqa alaaan saddex jeer aw khamsan ama shan jeer aw akara ama in ka badan min dalika arrinka isaga in ra-aytuna haddii aad u aragtaan dalika arrinka isaga inuu sax yahay saddex jeer iyo kasii badan in alla intii aad awoodi kartaan ama inta isleedihiin waa loo baahan yahay dhaqa weyaan waxaad ku dhaqdaan bimaan biyo ku dhaqa iyo wasidrin gob ku dhaqa sidriga xamurgubka caleyntiis wax lamid ah ayaa lagu dhaqi jiray booskiisa marka maanta waxaa ku jira shaambooyinkan iyo sawaabiintan ayaa ku jira weyaan wajcalna waxaad yeeshaan fi laakhirati tan u dambaysa oo dhaqida tan u dambaysa kaafuuran kaafuur raaciya weyaan kaafuurka geedkan laga sameeya alwaaxa alwaaxa geedkan laga sameeyo oo dhadheer geedkaas ayaa kaafuur la yihahdaa calayntiisa diintaad jebisa aad sanka saarto waxaad kala kulmaysaa caraf wanaagsan oo taqriiban xanjada iyo waxyaabahaas u dhow kaafuurka marka waa geedkaas ayaa la yihahdaa weyaan geedkan alwaxda laga sameeya ayaa kaafuur la yihahdaa weyaan ayb wajcalna waxaad yeeshaan fi laakhirati dhaqitaanka u dambaysa kaafuuran kaafuur yeela weyaan aw shay-an shay oo min kaafuurin kaafuur ah fa idaa faraqtuna haddii aad ka baxdaanna faadinanii faaadinanii i ogeysiiya falamaa faraqnaa markii aan ka baxnay aadanahu waan ogeysiinay faacطana nabigu wuxuuna siiyey xeqo hoosgantigiisa ayuuna siiyey maradii oo hoos ku xirnaa ayuu nabigeena siiyey calayhi الsalaatu wasalaam ayib faqaala kadibna wuxuu yidhi ashcirnahaa hoos u mariya iyaahu go-an iyo maradan aan idin siiyey hoos u mariya oo dharka kale ka hoos mariya ayuu nabigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam falamaa faraqnaa markii aan ka baxnay aadanahu aan ogeysiinay fa acanaa wuxuuna siiyey xiquhu hosgantigiisa ama macustiisa ayuuna siiyey fa wuxuu yidhi ashcirnaha u hoosmariya iyaahu isaga weyaan tacnii waxay ula jeedaa izaarahu hosgantigiisa wa fii riwaayati riwaayad walahumaa bukhaari muslim u sugnaatay qaala wuxuu yidhi laha nabigan wuxuu yidhi ibda'na ku bilaaba bimayaaminiha dhankeeda midigta ah midig midigteeda ku bilaaba madaxii dhanka midig kaga bilaaba gacanta midigta ah, lugta midigta hakada dhankaas midigta kaga bilaaba iyo wa mawaadic alwuduui weysada boosaskeeda minha xaggeeda oo weyseqaadka kaga bilaabo wejiga iyo gacmaha iyo haakada kaga bilaabo weyaan saasuu nabigeeni aleh slat slam wa fii riwaayati riwaayadna oo lahuma muslim u sugnaatay qaalat waxay tihi uma caiya wamashatnaaha waxaan u shallaynay gabadhii alaaata quruunin saddex baraar iyo saddex qeybood ayaan timaheeda ka dhignay oo markii aan u dhaqnay oon u qabaynay oy gabadhii qasligii aan ka baxnay ayaa waxay noqo in la shanleeyo oo la hagaajiyo kadibna saddex baraar ama saddex qeybood ayaan ka dhignay ay leedahay radia allahu an ardaaha marka qofka meydka loo shanleeyo oo la qurxiyo waxba dhibaata kuma sugna waan wax ay sameeyeen way radia allahu gabadh nabigan lagu samey alayhi slam xadiidka lix boqol toban iyo todobaad can caaishata waxaa laga wariyay um lmuminiin zawja nebi sal slm asidiiqa binti sidiiq qaalat waxay tihi ana rasula rasulka al sal slm kufina waxaa lagu kafaniyey fii alaaati ahwaabin saddex mala ayaa nabiga lagu kafaniyey calayhi salaatu wasalaam saddexdaa thawbood oo yamaaniyatin yaman loo tiiriyey yaman ayaa lagu sameeyey suxuuliyatin magaalada suxuul la yihahdo oo yaman ku taala lagu sameeyo loo tiiri weyaan min kursufin suufna laga sameeyey laysa ma ahayn fiihinna saddexda maro gudahooda qamiisun qamiis kuma jirin ishaar walaa cimaamatun cimaamadna lama soconin oo saddexdaas maro unbaa nabigeena calayhi salatu slam lagu kafaniyey ay leedahay xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa nabigeena calayhi salatu salaam saddexdaa mara oo baftahoo cadaanta badan oo yeman weliba magaalada saxuu la yihahd lagu sii sameeyey suufna ka samaysa in lagu kafaniyay calayhi salatu salaam marka qeybtan dambe oo ah laysa fiihinna qamiisun walaa cimaamatun laba macno ayay xambaarsan tahay ama ay xambaari karaan macnaha koobaad dharka lagu kafanay nabigeena calayhi salaatu wasalaam saddexdaa mara unbay ahayd cimaamadna lama soconin qamiisna lama soconin wax kale lama soconin saddexdaas mara ah iyo jirkiisa wax udhexeeya ama wax kaga koreey lama arka oo saddexda mar unbaa lagu kafaniyey macnaha mutabaadarka oo soo degdega ka weyaan macno kalena uu ku jiraao maryaha lagu kafaniyey waxaa ka mid ah qamiis iyo cimaamad saddexdan markaan sheegay qamiiskii cimaamad laguma tirinin oo qamiiskii cimaamad haddii lagu tiriya saddex way ka badanayaan laakiin saddexdan mara iyo qamiis iyo cimaamad ayaa nabigeen lagu kafaniyay calayhi salaatu wasalaam macnahaasna uu taxamuli karaa labada macnona madaahib alculamaa iyo ahlulcilmiga way u kala tageen oo qaar waxay leeyihiin saddexdaa maro unbaa lagu kafanin oo qamiis iyo cimaamad iyo dharkaas kale lama gelinayo qaarna waxay leeyihin kuwaas kale waa la gelin kara waa laga hoos marinaya waxaa weeyaan eh, dharkan cadna waa laga saramarinaya marka hadalkan mafhuumkan xadiidkaas ayaa labadaas marka waxaa laga qaatay macaani iyo labadaa madhab loo kala tago weyaan wax dhib lahna ma laha qofkii cimaamad iyo geliye iyo dhibka geliyana waxaa weeyaan Eh, meel dheer muusan tegin qofkii saddexdaa kale muxuu ahaa ku kaaftaman asna meel dheer ma tegan weyaan dhibaato intaba ma lahan xadiidka lix boqol toban iyo sideedaad can jaabir bni cabdillahi waxaa la weri ana nabiya nabigeena sal l slm khaaba wuu khudbeeyey yowman maalin buu khudbeeyey kadibna fadakara wuxuu sheegay rajulan nin buu sheegay oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah oo qubida la qibdooday oo fa kufina la kafaniyey fii kafanin kafan lagu kafaniyey aa'ilin ee kadibna la duugay leylan habeena la duugay nin saxaabada ka mid a ah. ah, hayra ayaa ka horeysa axsanto nacam fadakara wuxuu sheegay marka nabigeena cala sla slam markuu khudbeeyey rajulan nin buu sheegay oo min asxaabi asxaabtiis ka mid ah qubida la qibdooday oo fa kufira lagu kafaniyey fii kafarin kafar hayra aa'ilin qiimo badan aan lahayn aailka wax yaro sareeya oo qiimala weyaan hayra aail weyaan aniga marka macnihii lafdigii maan akhrin lakin macnihi baan maray hayra aailin aan macno badan lahayn oo tabar daran iska liidan ayaa lagu kafaniyey wa qubira la dugay leylan habeena la dugay marka ninkii laba shay baa laiskugu daray habeennimaa la dugay janaazadii iyo mxuuaha dad ku tukan lahaa waa iska yaraanaya marka waa garan kartaa nabiga lama ogeysin alayh slat slam sidoo kale kafantana qofka muminka in la kafaniyo kafan fiican lagu kafaniyo ayaa nabigeena u faray calayh slat slam xaq uu le ayayna ka mid maalkiisa hadduu maal leeyahay maal muxua laga kafaniya uu kuleeyay ka kadibna fazajara wuu canantay annabiy nabigeena calayhi salaatu wasalaam w ka canantay saxaabadii an yuqbara in la dugo alrajulu qofka bileyli habeen xataa yusalla caleyh ilaa lagaga tukada ilaa an yuara in loo dhibaatooda ilaa an yuara in loo dhibaatogeliya insaanun qof ilaa dalika arrinkaaaga mooyane maalinta maba la tuugi karaba dadaad waa cabsi khawf ayaa jira waxyaaba ka ha habeenkii cabsi iyo dhibaato marka qofkii inuu u dhibaatoodo habeenkii mooyane oo loo dhibaatogeliye mooyane in la duuga qofkii habeenkii lama ogolo weyaan habeenkii tusaale meelaha qaar haddii colaadaha ay ka jiraan maalin wax lama duugi karaba oo haddii wax la duuga waxaa laga yaabaa inay madaaficii diyaarado iyo dhibaatooyin iyo badan ay ka dhacdo sida qolyaha walaalaheen ku dhacda nimanka la yihahdo suuriya oo ku dhacda iyo filistiin ku dhacda marka habeennimo in lala dugdugoobo oo qofka saa loo duuga ma iyana dhibaato kala ka imaanaysaba sida awgeed marka in qofka loo dhibaatogeliya ma iyane in qofka maalin la duuga ayaa loo baahan yahy habeen la duuga lama rabo waya wa qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sala allahu idaa kafana axadukum midkiin hadduu kafaniya akhaa walaalkii falyuxsin ha wanaajiye kafanahu kafantiisa oo dhar fiican ha kafaniya weyaan xadiidka lix boqol toban iyo sagaalaad can ibni cabaas waxaa lagu radi allahu tacala canhuma qala wuxu yhi cbdullahi bn cabaas baynama jeer ama waqti rajulu nin waaqifun uu taagan yahay bicarafata carafa uu taagan yahy waa xaaji id waqaca wuu dhacay an raaxilatii hashiis ayuu ka dhacay fawaqasatu ay qoor jibisay aw qaala wuxuu yidhi faawqasatu qoorta ay ka jebisay waya waa isku macna ninkii hashiisa ayuu dush ka saarnaa wuu ka soo dhacay qoorta ayaa hoos soo martay qoortii ay ka jebisay qaala wuxuu yidhi iqsiluuhu ninka dhaqa bimaain biyo ku dhaqa wa sidrin gob gob ku dhaqa wa kafanuuhu ku kafaniya fii towbayn laba mara ku kafaniya walaa tuxanituuhu xanuud ama catarka lisku dardara oo meydka loo mariya hamarinina taxniidkaas ama xanuudka waa catar nooc ah oo amwaad dadka dhinta loo mariya oo gooni ahaan loo sameeya weyaan walaa tuxanituhu xanuudkaas ka ilaaliya walaa tukhamiru ha daboolin rasahu madaxiisa fa inahu maxaa yeelay yubcau waxaa la soo bixina yowma alqiyamati maalinta qiyaama mulabiyan isagoo talbiyeysana labayk allaahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulk laa lak isagoo lah oo dharkiisa wata oo talbiyadii wada ayuu soo baxayaa maalinta qiyama la soo bixin doonaae ha ka hadlaynin qofka muxrimka ah looma ogola inuu madax dabooshana looma ogola marka ninkan maadaama isagoo muxuu ah muxrim uu dhintay dharkii ixraamka xiran inaan dharkii laga bedelin oo madaxii aan laga daboolin oo waxaa weye catar aanan la marinin ayuu nabigeena faray sala allah alay slam ciladana waxay tahay maalinta qiyaama isagoo muxrim ah oo ilaahay subxana wa tacala u xarmaday ayaa la soo bixin doona ayuu nabig yihi sala allahu waxay la too tahay nabigeena siduu caday alai slat qofka in lagu soo bixin doono siduu ku dhintay iyo wuxuu ku dul dhintay weyaan wa fii riwaayati riwaayat allahuma buhari muslim wakafinuuhu kafaniya fii awbayhi labadiis maro ku kafaniya walaa tamasuuhu ha taabsiinina biibin cadarna ha taabsiinina weyaan xadiidkii lix boqol iyo labaatanaad can caaishata waxaa laga wariy zawji nebi sal slm radi allahu taala an arda qaalat waxay tir caaisha dahaltu waxaan u galay calaa abi bakrin aabbahay abuu bakr ayaan u galay radia allahu tacala an arda wuuna xanuunsanaa marka waa sakraatmowtki ayaa u gashay faqaala abubakr wuxuu yidhi iyada ayuu weydiiyey fii kam inteebaad kafantum nabiya nabiga aad ku kafaniseen miqamra ood nabiga ku kafaniseen calayhi salaatu wasalaam qaalat waxay tihi caaisha fii alaaati ahwaabin saddex mare ayaan ku kafaninay saxuuliyatin ee tuulada saxuuli la yihahda ama magaalada saxuuli la yihahda loo nisbeeyey oo halkaa lagu sameeyey laysa ma ahayn fiiha maryaha iyaga ah qamiisun qamiis kuma jirin walaa cimaamatun cimaamadna kuma jirin weeyaan fa qaala laha fii ayi yowmin maalinteeba tuufiya rasuulrasuulka u geeriyooday maalintuu nabiga dhintayasuus qaalat waxay tihi yowma alinain ayuu geeriyooday maalin isniin ah qaala wuxuu yidhi fa ayu yowmin haada maanta aan joogna oo adig ad ii soo gasha caaishooyna waa maalintee qaalat waxay tihi yowma alinain waa maalin isniin ah qaala wuxuu yidhi arjuu waxaan rajaynayaa oon alla subxaana watacaala ka rajaynayaa fii maa bayni aniga inta ii dhexaysa iyo iyo wa bayna alleyl habeenkan oo nafta liga qaada ayaan rabbi ka rajaynaa subxaanahu wa tacaala saasuu yidhi muxuu rabaa inuu nabigeena waafaqa calayhi salat slam maadaama nabigeenu isniin geeriyooda calayhi salat slaam inuu asna isniin geeriyooda ayuu rajaynayaa weeyaan wakhtigii ayuu wuxuu rabaa wakhtiga nabiga inuu waafaqo fa nadara wuu eegay marka ilaa thawbin mara oo calayhi isaga dushiisa saarnayd kaana ahayd kaana ahaaday yumradu fiihi lagu muxua jaraajiyo amaba lagu xanuun markuu qofka xanuunsan yahay marada lagu jaraajiyo ama marada mxuua dharka uu xiranya ah ayay ahayd weyaan qofka markuu xanuunsan yahay dharki caadiga ah oo suudki iyo qamiiskii dharki laga bixiya inta badan dhar gooni ayaa mxuu ahaa loo xiraa marka dharka asaga ahaa oo maradulmowdkii eh, u xirnaa dharka mi ka mid ayuu eegay ama uu fiiriyey fa wuu eegay ilaa thawbin mara oo caleyhi dushiisa ahaatay kaana u ahaaday nabigeenna yumaradu mid lagu jaraajiyo fiihi isaga bihi waxaa ka sugnaa marada ayada ah radcun muuqaal amaba calaamo ayaa ku taalay oo min zacfaraanin zacfaraan ah zacfaraanka waa taqaanaan baalkan eh, jaallaha ah ayaa la yihahda weyaan fa qaala wuxuu yidhi iqsiluu dhaqa fawbii maradayda haada tan dhaqa oo nadiifiya weyaan kow wasiidu waxaad ku kordhisaan calayhi maradan waxaad ku dartaanna fawbayn laba kale ku dara fakafinuunii fakafinuunii igu kafaniya fiiha iyada igu kafaniya weyaan aan kugu jiraajinayn ood ku xanuunsanayd oo khalaqun waa maro duug ah oo dugowday oo baaliyowday qaala wuxuu yidhi ina alxaya qofka nool ayaa xaqu ku haboon oo ku xaqnimo badan biljadiidi marada cusub min almeyiti qofka dhinta maro cusub in qof ah, nool la siiya ayaa kaga haboon qof mayit in maro cusub la siiya weyaan inamaa in kale maana huwa isaga wmuxuu ahaa waxaa u sugnaatay oo maradan muxuu ahaa gadaal dambe qaadan doonta lilmuhlati dhacaroorka amaba qofka jirkiisa markuu mxuu ahaa baabaa dhecaankaas iyo waxyaabahaas iyo tixrigaas iyo waxaas ayaa iskale maradaas aad qaadan doonta weyan jirka bini aadamka wuu baaliyoobaya markuu jirka baaliyooba oo waxaa weyaan uu qofka buqo maraday waxay usoo haraysaa un waxyaabahaas sadiidka iyo qurunkaas iyo waxaasay usoo haraysaa saas ayuu yidhi radia allahu anhu arda falam yatawafa lama oofsanin marka sidai uu rabay ma ay dhicin falam yatawafa lama oofsanin xataa amsaa ilaa u ka kalabaysa min leylati athulahaa habeenka ulaada ahayd galabteedii falam yutwafa lama oofsanin xataa amsaa ilaa uu ka galabaysa min leylati ulaaa habeenkii talaatadaheed galabteed ilaa laga gara lama oofsanin weyaan wadufina waa la duugay marka qabli an yusbixa intuusan waa bariisanin ka hore ayaa la duugay ayay leedahay radia allahu tacala an ardaha baabsraaci dadejin la dadejiyo ayuu baabiyo baabkan biljanaazati janaaza la dadejiyo xadiidka lix boqol iyo ko iyo labaatanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anu arda can nabi wuxuu ka wari sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi asricuu wardadejiya oo la degdega biljanaazada la degdega weeyaan fain taku haddii ay ti janaazadii saalixatan mid suuban fa khayrun khayr ba tuqadimuunaha u hormarinaysa ileyhi isaga weeyaan wain taku haddii ay tahay sawaa daalika mid xun haddii ay tahayna oo arrinkaas wanaagga midaan ahayn haddii in halkaa la saaro oo ragga ay muxuu ahaa naxashka halkan la saarto ayaa sunno ah. sida hadda annaga aan samayno soomaalida oo hoos in loo qaado ma ahan sida sunnada sida sunnada waxaa wey halkaa in la saaro faxtamalaha arijaalu fii aktaafihim haddana xarameynka saas ayaa la yeelaa oo halkaas ayaa la saara weyaan janaazada marka sida hadyiga nabigeena cala sl slam saxabada ay samayn jireen waa in lagu qaado halkaa in lagu qaado weyaan ninbaa halkaas saari ku kale halkaas saari mid muxuu ahaa sidaas afartaasa lagu qaadi inta kale dhexday ka gelayaan hakada saasaa la iskaga qadqaadi marka taas waa hadiga koobaad tan labaad waxaa hadi ah in ayadna la dejiyo oo inaan lowdin waad aragteen hadda baabuurta eh, meydka wada iyo dadka socda iyo tartiib ayar socda hakada saasna maha sida sada waxaa la rabaa meydka in la dejiyo haddana xaramaynka saas waa la yeelaa kale qofkii xaramka tag eego insha allahu tacaala eh, janaazada salaad kasta janaazada lagu tukada marka la qaada waliba khaasan masjid nabowi marka lagu tukada oo baqiic la aadina aad qofka ma gaari karo ma gaari karti saankuur aad u culus iyo mxuaha khabab ay ku qaadaan weyaan saas ayaa marka lagu gaarsiiyaa meeshii hadiga labaadna waa israac in la dejiyo maxaa loo laba cilo ayaa meesha taalla haddii qofkii qof wanaagsan uu yahay wanaag iyo khayr iyo janno iyo rawdat min riyaad aljanna ka horraysa loo dedejiyo haddii qofka qof xun u yahayna waa shar iyo ahlunaar iyo khayrlaawa ayaa dhabarkaada saaran oo iska riddo ood iska dejiso labadaas ayaa marka loo dedejinaya oo nabigeena cadday sala allahu calayh waali wasalam baabu fadli itibaac aljanaa'izi in la raaca fadliga ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo laba iyo labaatanaad can la wariyey radia allahu tacala anu ana rasula rasulka ale sal allah alay slam qaala nabigeena man itabaca qofkii raaca janaazatan janaazata muslimin qof muslim janaazadiis qofkii raaca iimaanan ala rumayn iyo ixtisaaban ajir uruursi darteedna u raaca iska raaciyo muxuu ahaa hebel ala socda raaciyo waa nin magac la raaciyo wamaa ilaa daalika iyo amaba mxuuaha meelaha qaar nafci laga helaaba cunno iyo waxbaa laga helaa meelaha qaar iska raac ama dan adduunya raac ama iska raac ma soconayso iimaanan waxtisaaban ilaahay rumayn iyo ajarkii lagu sheegay inuu qofka helo darteed u raaca wa kaana ahaada macahu janaazada maciisa la ahaada ama qofka meydka maciisa ahaada xataa yusalla caleyh ilaa janaazada lagaga tukada damaa'irtii marna waxay unoqonaysaa mudakar marna mu'anah marka macahuda maca almeyit weeyaan xataa yusalla caleyha ay cala aljanaasa ayay noqonaysaa oo ifraqa min dafniha duugeeda duugitaankeedana kadib laga baxa fa inahu isaga yarjicu wuxuu la soo noqdaa min alajri ajarka xaggii biqiraatayni laba qiraad ayuu la soo noqdaa qiraad muxuu yahay kullu qiraatin qiraad la arkana milu uxudin buurta uxud oo kale weeyaan waman sallaa qofka tukada calayha dusheeda uma rajaca soo laabta qabla an yudfanaqabla an tudfana intaan la duugin ka hore fa inahu isaga yarjicu la soo laabtaa biqiraatin hal qiraad ayuu la soo noqdaa iraadka marka buurta uxud ayuu halka la egya weyaan buurta uxudna dhirarkeeda boqol iyo labaatan iyo lix mitir ayaa hadda meesha u dheer ay jirtaa balarkeedana taqriiban aad buu u dheeryahay laba kilomitr uu ku dhoway balarkeeda oo balarka marsaa gudub la yihahdo marka wareeg la yidhaho saa loo wareegtana labaatan kilomitr ay ku dhowdahay oo qofka inta dhinac ka mara mxuu buurta uxud saas ugu soo wareego ilaa uu mxuu meesha ka bilowda u yimaado labaatan kilomitr waxaan ka yaran ayuu wareegaya ama wax ku dhow ayuu wareegaya marka intaas in la eg ayuu qofka ilaahay siinaya subxaana watacaala janaaso raaca kadibna ku tukada janaaso ku tukada kadibna raaca ilaa laga duuga la jooga laba buurood oo uxud la eg oo ajar ayaa la siinaya ayuu nabigeena cadi sal slm qofka intuu ku tukada aanan duugitaan suginna oo iska tagana isna waxaa la siinayaa hal buur oo mxuudah uxud oo kale ayaa la siinaya marka ajar aad weyn ayaa ku sugan weyaan xadiidka lix boqol iyo saddex iyo labaatanaad can naafic mawla cabdilahi bni cumar waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi xudita ibnu cumar ibna cumara ibna cumar waxaa loo sheegay ana abaa hurayrata saxaabiga abuu hurayre ah yaquulu inuu leeyahay man tabica qofkii raaca janaazatan janaazad falahu waxaa u sugnaaday qiraatun qiraad buu leeyahay inaad abuu hurayre arrintaad ka sheekeeyey oo nabigeenna ka wariyay arrinka asaga ah ayaa loo sheegay faqaala wuxuu yidhi abu hurayra wuu badiyey calayna dushanaga axaadiistu waa nagu badiyey sibuu u yara muxuu ahaa uh, u yara dhibsaday wuxuu leeya fadliga intaad la eg ayuu la yarayaa bany weli muusan maqlin waman xafida xujatun calaa lama yaxfid qofka haddii aad wax xifdiyo oo diintii aad xambaarsan yahay qofkaan xambaarsanayn waxaa weeyaan war uma furna war meesha uma yeela weyaan abu hurayre xadiidku wuu xifdisan yahay cumar ibnu cumarna wuu ka maqnaa marka radia allahu tacala an ardaa faqala wuxuu akara abu hurayra abu hurayra wuu u badiyey calayna dushanaga fasadaqat waxaa u rumaysay yacni caaishata caaisha ayaa u aad sheegay abu oo maxay tiri caaisha fasadaqat waxaa u rumaysay yacni caaishata hurayrata oo qaalat li waxay tihi samictu rasuula baan ka maqlay sala allah alay hadalka asaga weyaan abu hureyre uu sheegay faqaala ibnu cumar wuxuu yidhi ibnu cumara ibnu cumar wuxuu yidhi radi allahu tacala anhuma laqad faradnaa waxaan ku waxaan ku xadgudubnay ama aan dayacnay fii qaraariita buura iyo qiraadyaala kaiiratin ee tiro badan ayaan dayacnay oo janaaso badan ayaanan ku tukanin janaaso badanna ayaanan raacin oon duugitaankeeda la joogin ayuu leeyahay radia allahu tacala anu arda oo ajir badan ayaan dayacnay ayuu leeyahay marka wuxuu ka shallaayey wanaagii iyo khayrka badnaa oo muxuu arinta iyada ku dhaafay ayuu ka shalaayay waxaana ka muuqata inuu diyaar u yahay hadda wixii ka dambeeya inuu hawsha ayada ayna dhaafin radia allahu tacala anu arda xadiidka lix boqol iyo afar iyo labaatanaad canhu maciyata waxaa laga wariyey radia allahu tacala an ardaha qaalat waxay tir maciya nuhiina waxaa nagala reebay haddii aan nahay dumarkii can itibaac aljanaais janaasooyinka iyo meydka markii qubuurta loo wada inaan raacno ayaa nagala reebay walam yuczam calayna farad nan nagulama yeelin oo nagulama waajibin ilaa wa ilaa ha raacin lalama dhihin iska dhaafaana la yidhi laakiin laazim noogolama dhigin ay leedahay radia janaazada inay raacaan asal ahaan ma sax ma aha weyaan laakiin haddii ay dhacdo koleyba ishkaal weyn insha allah ma jiri doono baabu salaati waxay la tootahay ziyaarada qubuurta la ziyaaranayo nabiga calayhi salat slaam dumarka markii hore wuxuu u diiday eh, saxaabadii wuu diiday inay qubuurta ziyaartaan inay qubuurta ziyaartaan wuu u diiday nabigeena calayi slat slam gadaalna wuu ogolaaday dumarka laftirkooda ziyaarada tiradaba zawaaraadka ayaa la diidaya ilaahay u ziyaarta qubuurta oo ku noqnoqda laakiin culimada in badan waxay leeyihiin dumarka marmarko inay qubuurta ziyaartaan wax dhibaata weynaa laakiin midda un taagan oo qubuurta dul taagan taas weyaanta la diidayaa ay leeyihiin raximahullah raxmatan waasica baabu salaati salaad lagu tukada ayuu baabaya baabkan cala ljanaasati janaasada lagu tukada xadiidka lix boqol iyo shan iyo ah labaatanaad can abi hurayrata xaal radi allahu tacala anhu arda ana rasuula rsulka alle sala allah alay wuxuu geeri sheegay nacyiga waxaa weeyaan hebel ayaa geeriyooday in la yidhaahdo nacyiga ayaa la yihah waa khabar ka xambaarsan geeri qof ayaa nacyiga la yihahda weyaan ana rasuula rasulka al sl slm naca wuxuu geeri sheegay annajaashiya ninkii najaashi ahaa oo melikulxabasha nabiga calayhi salaat slaam markii saxaabada la dhibay ninkii aad u diray inay u haajiraan oo xabasho aada nin aanan agtiisa dadka lagu dulmin ayaa jira ninku u yidhi ayaa waxaa weeyaan geeriyooday maalintaas ayuu nabiga u sheegay saxaabadii inuu geeriyooday ninkaas ana rasul wuxuu geeri sheegay annajaashiya ninka najaashi ah filyowmi maalinta aladii maalintaasoo maata fiihi uu geeriyooday kharaja kadibna nabigu wuxuu baxay ila lmusala meeshii lagu tukanayey oo masjid alqamaama hadda uu ku yaallo weeyaane fa safa bihim saxaabadii saf ayuu geliyey wa kabara nabigu wuxuu kibaartay allah akbar uu yidhi arbacan afar jeer salaat lhaa'ib ayuu halkaa ku tukaday masalada salaatulhaa'ibka ahna waxaa weeyaan waa masale ayadna waryar ku jira sida raajixaana ay qofka haddii aad ku geeriyoodo balad beled alkufri aad ku geeriyoodo oo jana muxuu ahaa ciddi ku tukanaysay ama ay aad u yartay amaba mafquud ayta oon la helin amaba nin islaamka khidmo weyn sida najaashi oo kale u geysta uu yahay ee maamuuskii uu mudnaana aanan helin uu yahay markaas oo kale in salaatulhaa'ib lagu tukada waa wax muxuu ahaa iska banaan oo dhibaato lahayn weyaan wax dhibaato lahayn weyaan laakiin qof alla qofkii meel kale ku dhintaba in la yihahda ha lagu tukada salaat lhaaib janaaza lhaaib sida dadka qaar ay sameeyaan arrinta ayada hadyiga nabigeenna maaha calayhi salat slaam walam yakun hadya asalaf saalix min asaxaabati walkhulafaa raashidiin wataabiciin wamantabin biixsan ila yowm marka dadka ayaga ah a ma ahayn weyaan oo ariiq ay maraan ma ahayn arrinta ayada weyaan ayb baabu axkaami shahiidi qofka shahiidka ah oo jidka alla ku dhintay axkaamtiisa fi salaati salaada iyo waayriha dhaqitaanki wii la midka ah ayaa muxuu ahaa uukuunka uu leeyahay baabkan u baabiyo weyaan xadiidkii lix boqol iyo lix iyo labaatanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa laga radi allahu tacala canhuma qaal wuxuu yihi jaabir kaana nabiy nabigeen wxu sal slm yajmacu mid jamciyo oo meel isuga geeya bayna arajulayn laba nin ayuu isu geyn jiray oo min qatla uxudin raggii uxud ku geeriyooday ama lagu dilay fii thawbin waaxidin hal mar ayuu nabigu ku ururin jiray oo gelin jiray koodeebaa agaru badan akhdan xagga xifdinta iyo qaadashada lilqur'aani qur-aanka faidaa ushiira lahu markii loo ishaara ilaa axadima midkood qadamahu wuxuu ka hormarin jiray filuxdi iilka ayuu nabigu ka hormarin jiray meesha iilka oo hoose qabriga laba qaybood waa taqaanaan qaybtan koro oo godbeenka ay yidhahdaan iyo iilka qaybta hoose iilka marka laba qaybood ayuu qaybsamaa qayb shaqiga ah oo jeexa caadiga ah oo caadiga meelaha jilacsan iyo dhulalka ah, bacaadka uu ku badan yahay la jeexdo inta loo jeexa unbaa saa loo dhigaa meydka kadibna dusha ayaa laga saara qardhibistii iyo mxuu ahaa alwaaxi iyo eh, bulketig wixii saa loo saara qaybna waxaa weeyaan waa luxdigo saasaa loo laabaa saas ayaa loo laabaa weyaan lidaalika nabigeena cala sla sl markuu geeriyooday waxay isku qabteen saxaabadii ma shaqigaas samayna oo jeexaas halkaas ayaan saa u dhignaa mise oo inaan eh, hoos la geliyo oo qayb hoose loo sii qodo dhulkii ayaa hoos loo sii qodi meel yar muxuu hoose ayaa la gelini marka ladigaas miyaan samayna mis shaqiga kadibna labada nin nina shaqiga ayuu samayn jiray oo sancool ayuu ku ahaa nina luxdiga ayuu samayn jiray ama ladiga ayuu samayn jiray kadib labadii ayaa loo diray ninkii soo hormara ayaa marka ayaan sidiisa yeelin ayaa la yidhi marka waxaa soo hormaray laxdiga samaynayay nabigeena saas ayaa la yeelay calayhi salatu slam haddana madiine ilaa waqtiga nabiga ilaa maanta laxdigaas ayaa la isticmaalaa oo shaqiga lama isticmalo adag weeyaan marka laxdigaas ayaa la isticmaalaa weeyaan ayib faida ushiira markii loo shaar lahu nabigeena ilaa axadihima midkood qadama wuxuu nabigu ka horman jiray fi ladi ladiga ayuu gelin jiray ama iilka ayuu gelin jiray wa qaala wuxuu yidhi ana aniga shahiidun markhaati ayaan u ahay aan ku markhaati ka furaya oon u markhaati furaya calaa haaulaai kuwan yowma alqiyaamati maalintii qiyaama wa amana nabigu wuxuu faray bidafnihim inuu lagu duuga saxaabadaas ku shahiidi meeshayada fii dimaa'ihim dhiigagooda walam yuqasaluu lama dhaqin walam yusalli calayhim laguma tukanin radia allahu tacala anhu arda masalada dhaqila-aanta liskuma haya laakiin masalada waa lagu tukanaa iyo laguma tukanaya waa masale khilaafiya weeyaan saah loola socdo baabun asalaatu cala aljanaazati salaada oo janaazada lagula tukada filmasjidi masaajid gudaheeda lagula tukada inay bannaan tahay oo jid furan ay ta dhib ay lahayn ayuu baabkan u baabiyo weeyaan xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can cubaad can cabaad ibni cabdilaahi ibni zubayr waxaa laga wariyey cabaad ibnu cabdilaahi ibnu zubayr ibnu cawaam weyaan alasadi abu yaxya alqurayshi ayaa la yihahdaa waa taabici iqa ah imaam dahabi wuxuu leeyahay xili u geeriyooday intaan barbaaray ay wuxuu le xilli u geeriyooday ma aanan helin ayuu leeyahay raximahu llah waradia allahu canhu wa can abihi ana caaishata um lmuminiin caaisha amarat waxay fartay an yumara in la soo mariyo bijanaazati sacdi ibni waqaasin bijanaazati sacdi ibn abi waqaasin sacdi ibn waqaas janaazadiisa iyo meydkiisa fi lmasjidi masjidka nabigu in lasoo dhexmariya ayay marka ay fartay oy amartay weyaan oo fa tusalii ay ku tukato caleyhi dushiisa in mxuu ahaa janaazada intaan qabuurta baqiic la geynin in lasoo mariyo masjidka dhexdiisa kadibna ay soo baxdo masjidka kula dukata ayay mxuu ahay amartay fa ankara annaasu dadka ayaa ku inkiray calayha dusheeda arrinkaasaa la yidhi bismi illaah oo sheekadaas maxay ahayd ma haddaan meyd qabriga meyd aan masjidka dhex keenayna oo lagu tukana faqaalat waxay tihi maa asraca maxaa degdegi badi maa nasiya annaasu dadki intay hilmaameen dadki hilmaamkooda maxaa dadejiyey maa sallaa kumuusan tukanin rasuula rasulka al sal slm calaa suhayl ibnu lbaydaa wiilkaa la yidhaha suhayl ibnu lbaydaa kuma tukanin ilaa fi lmasjidi masaajid gudihiis meelaan ahayn kuloomasuu tukan nabiga ala sl slm marka maxaa dhiba hadduuba nabigeena ala sl slm suhayl kula tukaday masjidka maxaa dhibaata in saacadna lagula tukada hilmaamkiina deg deg badana oo hilmaamka dadka muxuu ahaa degdeg badan ayay leedahay radi taala an ardaha marka in masjidka la keena meydka oo sida hadda annaga an yeelno la keeno oo lagula tukada iyo sida xarameynkaba la yeela waxba dhibaato ah. ma laha dhibna kuma sugno weyaan baabun amaba xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can cawf ibnu maalik waxaa laga wariyey cawf abi cawf alashjaci nacam baabaan joognaa miya baabaan soonka weyaan booditaanka soonkaa laga yaaba inuu keeno booditaanka indhihii laga yaaba inay aad wax u qabanin ayib adinka laftirkiina saa fadhidaan arkaa ma sahlan xaalada baabun qira'atu alfaatixati faatixada oo la akhriya ayuubaab iyo ducaai duca fii salaati aljanaasati salaada janaasada waxaa wey lagu ducaysta ayuu baab yahay xadiidka lix boqol iyo siddeed iyo labaatanaad can alxata waxaa lagu yihi ibna cabdilaahi ibna cawf alxa ibna cabdilaahi ibna cawf abu cabdiraxmaan almadani abu cabdiraxmaan almadani ayaa la yidhahdaa alxa ibna cabdilaahi ibna cawf abu cabdiramaan abu cabdilaahi almadani ayaa la yidhahdaa ninka isaga ah waa ibnu akhi cabdiraxmaan bin cawf cabdiraxmaan bin cawf walaalkiis ayaa dhalay weyaan walaalkii ayaa dhalay weeyaan ninkaas taabicigaas wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena calayhi salaat slaam todoba iyo sagaahankii todoba iyo sagaahankii ayuu geeriyooday ayaa wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi ninkaas la yidhaha alxa ibni cabdillahi bni cawfin sallaytu waan tukaday khalfa ibni cabaasin cabdillahi bni cabaas gadaashii ayaan ku tukaday calaa janaazatin janaaze ayaan ku tukaday fa qara'a wuxuu akhriyey bifaatixati alkitaab suurat alfaatixa ayuu akhriyey fa qaala wuxuu yidhi liyaclamu inay ogaadaan ayaan kor ugu qaadan oo akhriyey annaha iyada sunnatun sunno inay tahay oo nabigeena uu samayn jiray calayhi salat slam inay ogaadaan ayaan kor ugu qaaday weeyaan xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo labaatanaad can awf ibni malik waxaa laga wariyey cawf ibni malik isna waxa weyaan saddex kuni ayaa loo sheega abu cabdiraxmaan ayaa lagu sheegaa abu xamaad ayaa lagu sheegaa abu camr waa lagu sheega saddexdaas kunya ayaa ninkaa la cawf ibn maali lagu sheega cawf ibnu maalik ibnu abi cawf weyaan cawf ibnu maalik ibnu abi cawf alashaci ninka isaga ah saxaabigaas radia allahu tacala anu arda ree ashjac nimanka la yihahdo ayuu ka dhashay maalinta maka furayna calankii ree ashjac ol walba calankeeda ay wadatay calankooda isaga ayaa siday maalintii maka la furnayey radia allahu tacala anu arda wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena caleh slat slam saddex iy ayuu geeriyooday saddex todobaatankii ayuu geeriyooday cawf bnu maalikin qala wuxuu yihi cawf malik radi allahu tacala anu arda sallaa rasuula nabiga al ayaa tukaday calaa janaazatin janaaze ayuu ku tukaday fa xafidtu waxaan ka xifdiyey min ducaahi ducadiis waxaan ka xifdiyey wa huwa nabigeena yaquul isagoo leh allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu wakrim nuzulahu wasc mudqlahu waqsilhu bilmaai walthalji walbarad wanaqihi min alkhataaya kama naqayta athawb alabyada min addanas waabdilhu daaran khayra min daarihi waahlan khayra min ahlihi wazawjan khayra min zawjihi waadkhilhu ljana waacidhu min cadaabi alqabri aw min cadaabi alqabri ducadaas ayaan ka xifdiyey ayuu leeyahay nabigeena oo intuu janaaso ku tukaday ahrina weyaan ducada maxay tahy marka fasirkeeda allahuma allahyow ikfir dhaaf lahu isagu dhaaf warxam u naxariisa wacaafihi ilaah iska cafi wacfu canhu wacaafihi badbaadi oo naar iyo cadaab alqabri i ka badbaada weeyaan wacfu canhu iska cafi waakrim karaamay nusulahu booska u degaana ku karaamay wasic waasic mudhalahu meeshuu galaa weyaan aad gelinaysa waqsilhu ku dhaq bilmaai biyo i wthalji baraf i walbaradi qabow amaba dhada waxaa tihahdaba wanaqihi rabbiyo ka nadiifi oo ka daahir min alkhaaaya gafafka kamaa naqayta siaad ugu dahirisay kamaa naqayt saad ugu ahirisay naqayt saad uga nadiifisay athawba marada alabyada ee cad min adanasi wasakh waabdilhu ugu badel waabdilhu u bedel daaran guri io daar khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa iyo wa ahlan reer khayran ka khayr badan min ahlihi ahlkiisa iyo wa zawjan xaas khayran ka khayr badan min zawjihi xaaskiisa wa adkhilhu rabbi oo geli aljannata jannada geli wacidu ka badbaadi min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa aw amaba min cadaabi annaari naarta cadaabkiisa ka badbaada qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaha cawf bnu maalik xataa tamanaytu ilaa aan ka jeclaado oon ka tamaniyo an akuuna inaan ahada ana aniga dalika almeyit meydka isagaoo nabigu ducaynaya alayh sala slam inaan noqdo ilaa aan ka tamaniya aan nabigaana ducadaas wanaaga badan oo qiimaha badan ugu ducaynayay ninkaas radia allahu tacala canhum jamiica baabun makaanu limaami imaamka xaguu ka istaagaya min aljanaazati janaazada ragga waxaa laga istaagayaa xagga qoorta laga istaagaya dhanka madaxa laga hal ayuu halkan ka sheegayaa labadaa xugun ka mid ah xadiidka lix boqol iyo soddonaad can samurata waxaa lagu radi allahu tacala anu ardaa qal wuxu yihi samura sallaytu waan tukaday wara'a nabi nabi gadaashii ayaan ku tukaday cala imra'atin haweenay maatad dhimatay fii nifaasihaa iyadoo umal ay dhimatay wey umashii ay ku dhimatay fa qaama calayha nabigu dul istaagay wasatahaa dush muxuu ah bartamaheeda ayuu nabigu isku beegay isku aadiyey sala allahu caleyh wa shafacatihim shafaacadooda bilmeyiti meyidka muxuu ay u shafeecayaan ayuu baabkan u baabyahay xadiidka lix boqol iyo kow iyo soddonaad can caaishata waxaa la wariyey radia allahu tacala anu arda can nebi waxay ka warisay sal alla ly slam qaala nabigan wuxuu yidhi maa min meyitin meyd ma jira yusallaa ama yusallii uu ku tultukada calayhi dushiisa ummatun qole ay ku tukadaan oo meel muslimiin muslimiinta ka mid ah yabluquuna ilaahu dembigiisu dhaaf ilahu meeshuu gala wanaaji ilaahu cadabka badbaadi ilaahu muxuu ahaa ay leeyihiin intaba u ergeynayaan boqolkaba kulluhum dhammaantood yashfacuuna u ergeynayan lahu isaga ilaa haddii ay dhacda miya shuficuu fiihi waa looga waa laga erga oo ergadii ay wateen iyo shafaacadii waa laga yeelaa oo wixii ay alla u weydiiyeen alla wuu siiyaa subxaanahu watacala marka janaasada in jamaacada loo badiyo oo meelaha jamacada ay ku badanta la geeya loo baahanya weyaan sidoo kale qofka in loo doorto dadka ahlutawxiidka dadka sunnada loo doorto tusaale ahaan ninbaa waxa weyaan ahlu sunno ah, oo ahlu bidaca aan shuqul ku oo masaajida sunnada muxuu ahaa doorta oo raadsado hadii la qaado oo masjid ahlbidac loo geeyo shaki ma lahan salaadda way ansaxaysaa shaki ma lahan salaadda way ansaxaysaa laakiin waa salaad laga fadli badan yahay isaga markuu noolaa intuu dooran jiri masaajid ahlu sunna maxaad markuu dhintay ad u aadinaysaa marka masaajid ahlbidac isagoo nool ayaaba diiday oo masaaidi ahlu sunna ayuu dooran jiray oo doorbidi jiray ood ku dadaali jiray marka dadka saas ayada hala ogaada ikhwaani dadka ahlu sunnada ah oo sunnada nabigeena calayhi sala slam inay dabaqaan sidai ay ahayd jecel koleyba waa wada dhimani cid noolaan lama ark adduunkan wada dhimanayna markay dhintaan meeshii ay jeclaayeen iyo dadkii ay ku daba tukan jireen inay ku daba tukadaan ay jeclaayeen ama ay tukan jireen dadka ayaga ha loo daayo oo ha ku tukadeen oo ha lagu dujiyey laakiin qofkii in aad muxuu ah, markuu noolaana doorta masaajid ahlusunna kadibna markuu geeriyoona la aadiyo masaajid ahlbidac sax maa arinta ayada arinta ayada dulmi iyo gaboodfal lagu samayna qofka isaga xaqiisa weyaan arinta ayada aad loo ogaado wayna dhacda arinta ayada in badana dhacda asbaab ayaa jirta mararka qaar waxaa laga yaaba masaajid ahlusunna markaan ahlusunna leeyahay waxaan ka hadlayaa sunada daqiiqan ka hadlaya kama hadlaya cumuuman ile ahlu sunnada dabaqaad weyaan marka hadda shiicada laga hadlayo oo la yiha ashiica wasunna la suufiyada iyo muxuu ahaa firaq badan ayaa waxay soo galayaan ahlusunna waljamaca ay soo gelayaan laakiin markii laga hadlo tabiiq الsunna bilmafhuum اlkhaas aladiina kaanuu maa calayhi waasxaabi qolyo badana bannaan ku dhacayaan oo ka baxayaan sunnada nabiga dadka dabaqayaan calayhi الsalaatu wasalaam oo sunnada nabiga ku taagan bilmafhuum اlcaam wakadalika ida bilmafhuum اlkhaas in lala aada muxuu ahaa masaajid ahlibidac arrinta ayada sax ma ahan garna ma ahan qofka asagoo la yeelana ma qabato ee dadkii ahlu sunnada ahaa oo jeclaa ood la dukan jiray ood la salaada ahaa ood la caqiidada ahaa ood la fahamka ahaa iyaga ha ku tukadeena iyaga ha mxuu ha duugeena iyaga muxuu ahaa dadka tawelina ha noqdeen saas ayaa ah haboon arrinta ayada waa arrin muhiima ah, ikhwani ilkram waana dhacdaa kollayba asbaabta keenaysana waad garan kartaan qaarkood waxaa la yihahdaa meel lagu dhaqi qofkii masaajidiina ma lahan meel janaazada lagu kaydiya ma lahan sax weyaan waa asbaab iyadana wajiha oo dhici karta asbaab dhici karta weyaan nacam maxaa yeele waxaa dhici karta mararka qaar qofka maa min meyit yusali caleyh umatun yabluquuna mia kulluhum yashfacuuna lahu ilaa shafiicu qofka hadduu yahay ahlu shirki oo ilaahay keyrka uu tooga ergadiis miyaa la yeli ma qofka bidca culus uu ku dul sugan yahay ergadiis la aqbalina u badanta marka qofka ergada laga aqbala waa inuun qof erge u haboon hadda marka erge la dira qofka xoola laga dhaca soomaalida xoolahay kala dhici jireen geel iyo muxuu ahaa wamaa ilaa dalik ama dhaqaalo ama fulaan markii ergal la diraa hadda magaalada aan joogna haddii qof qof uu lacag ku inkiro oo qof uu lacag intuu ka qaada ku diiday lacagti dadka ergada loo diraa maxay noqonayaan dad laaiq u ah ciyaala suuqi iyo dadka banaanaha taagtaagan iyo la diraa waa maya culimo iyo dad akhyaara iyo dad ugaasye iyo dad mxu salaadiin iyo dad noocaas ah oo masmuuculkelima ayaa la diraa akhyaara sidoo kale marka ragga ergal alla u aadan subxaana watacala waa inay noqdaan dad ahlu tawxiida dad akhyaara dad ahlu bidca aan ahayn waa inay noqdaan dad ahlu bidca ama dad muxuu ahaa shirkiba ku jira ergal laga aqbalaa ma jirto qof ahlu mushrik wax ergo laga aqbala lama arka marka arrinta ayada ikhwaana yaan la fududaysanin yaan la fududaysanin xuquuqda aad leeyahay meydka ayayna ka tahay sida loo kala horeeyo ilahay baa ogsoon qof horrayn doona intaynaan marka nin walba ninkuu ka horeeya ha loo ogaado xaqa isaga oo meesha dadka ahlu sunnada ah ha lagu dujisiiyo inkastoo horey u yidhi waa ansixaysaa oo in salaadda way ku ansixi laakiin fadiilada ayaan ka hadlayaa weyaan fadiilada ayaan ka hadlayaa xadiidka lix boqol laba iyo soddonaad can kurayba mowla ibni cabaas waxaa laga wariyey can cabdillahi bni cabaas wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma anahu maata shaniya maata waxaa geeriyooday ibnun canug oo lahu ibni cabaas uu leeyahay canug ibni ayaa geeriyooday biqudaydin qudayd tuulada la yihahda aw bicusfaana tuulo cusfaan la yidhah waxay ku yeelaan ay u dhexeeyaan maka iyo madiina markii jidka maka lahayo qudaydna waad arkaysaa boorkii oo qudaydla weliba waadi weyn baa qudayd mara cusfaankana ayadna kama fogo sidaasoo kale waa tuulo yaroo xagka jirta labadaba muxuu ahaa maka weliba dhanka maka ay xigaan marka qudayd iyo cusfaan labadaas meelood mid ka mid a ah, ayuu canug u dhalay ay ku geeriyooda weyaan fa qaala wuxuu yaa kurayb kuraybow undur waxaad eegtaa majtamaca lahum wixii u kulmay oo u oo min annaas ah, dadka uruuray oo inay ku tukadaan ninkan wiilkan aan dhalay diyaar ku ah bal soo eg ibnu cabaas markuu weynaaday waa abcan oo ilmo badan u dhalay ila markuu nabig geeriyoona canug yar ayuu ahay faqaala wuxuu yidhi fakharajtu waan fa idaa waaba iyadoo naasun dad qaijtamacu lahu ay u fa ahbartu waan u dad baa ururiyan ku ihi oo meesha jooga inay ku tukadaan rabo fa qaala wuxuu yidhi afartan way gaarayaan miyaad leedahay oo afartan dad gaara ma kuleeyihiin qaala wuxuu yidhi nacam ha qaala soo saara canuga maydka soo saar weyaan fainii aniga samictu waxaan maqla rasul rasulka sal slm yquul isagoo maa min rajulin qof ma jira muslimina muslima yamuutu geeriyoodo fa yaquuma ay istaagaan calaa janaazati janaazatihi janaazadiisa arbacuuna rajulun afartan nin yarihi marka qeydkan arka laa yushrikuuna biاllaahi shaya alla aan waxba la wadaajinin qofka mustakiidka ah oo sheekh cabdiqaadirowla oo sheekh jiilaaniyowla oo aabbahaywla mushriwa xaqiiqatan marka qof mushrik waba laga aqbalay kuwaas marka ergada ma geli karo mana ku jira sida dhabta noocaas wa sidaas weyaan nacam xadiidkan ayaa u diidan arka arbacuuna rajulan afartan nin laa la wadaajinayn bilahi alla weyne shayin waxba aan la wadaajinayn ilaa haddii ay dhacdamiya shafacahum allahu ilahay wuu ka erga aqbalaa fiihi isaga oo wixii ay ka dalbaayeen ergada ay u ahaayeen in cadaabkii qabriga laga badbaadiye in cadaabkii naarta laga badbaadiye in qabriga loo waasiciyo in janna ilahay ka aqbalaa subxaana wa tacaala baabun hanaau nnaasi dadka ammaanta ay ammaanayaan cala almeyiti meydka ay ammaanayaan xaaladeeda waxay tahay iyo waxay ka dhigan tahay iyo masax baa mise waa khalad ayuu baabkan u baabiye weeyaan xadiidka lix boqol iyo soddon iyo saddexaad can anas waxaa ibni maalik radi allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi anas maruu waxay soo mariyeen bijanaazatin janaaza ay soo mariyeen fa afnaw calayha khayran wanaag bay ku sheegeen janaaze ayaa la soo mariyey iyadoo la fadhiyo nabigan uu ku jiro calayhi salat slam janaaze ayaa marka la soo mariyey meyd la wada faafnaw waxay ku aabaaneen calayha dusheeda khayran wanaag faqaala nabi nabigan wuxuu yidhi sal slm wajabat way waajibtay way u waajibtay weeyaan jannadii waajibti wa uma maruu waxay la soo mareen biukhra mid kale faanaw calayha sharan sharbay ku sheegeen sharbay ku sheegeen weyaan anaw bimacnaa fabashirhum bicadaabin oo kale weyaan faanaw waxay ku sheegeen calayha dusheeda sharan xumaan bay ku sheegeen faqalu wxu wajabat xumaantii waajibti mxuu wixii ay keensanaysa weyaan faqaala cumar ibn khaaab wuxuu yidhi maa wajabat wajabat maxay ta nabi allow qaala wuxuu yidhi kan anaytum alayhi khayran wanaag baad ku sheegteen fawajabat lahu jana janna waajibtay wahada kanaytan anaytum alayhi waxaad ku sheegteen sharan xumaan baad ku sheegteen fawajabat lahu naaru naar baa waajibtay antum adinka haddii aadtiin ummadda nebi maxamed shuhadaa llahi alla markaati ayaatihin filardi arada hadda soomaad arkin qofbaa kawdhihioo geeriyooni markaasaa laleeyahay allaahu akbar ilaahay janna hasiyo ninkaas ahlu khayr ayuu ahaa ahlu salaad ayuu ahaa carabkiis waa laga badbaadi jiray adamihiis waa laga badbaadi jiray wanaagiisa fitsanaa wamaa ilaa dalika intaas ma dhacday qofka ahla janna wa nabigaa noo shega alai sla slam midna waxaa le inkaar alla kurid ilahay baana dhaafiyey bale alla ku rida kaasa ummaddii dadkii dhan oo isku raacayaan isna ahlu naar wa nabigaa sheegay alai sla slam marka antum shuhadaa ullahi fi lardi wahaatan bal eego ayib xadiidka lix boqol iyo afar iyo soddonaad can abilaswad duali waxaa laga wariyey taabicigii ataqanin abulswad oo lahaa wax badan sameeyey waxyaabaha lagu yaqaano waxaa ka mid ah xagga luqadda sidoo kale qur kariimka ah mxuu ahaa shaqalkiisa iyo niqaadkiisa lagu yaqaana qaala wuxuu yidhi qadimtu lmadiinata magaalada madiine ayaan soo galay abilaswad adhihi waqad waqaca walaal qad waqaca iyadoo uu ku dhacay biha iyada maradun xanuun uu ku dhaca weyaan mukhadramn u ahaana waa la sheegaa weyaan biha uu ku dhacay maradun xanuun fa jalastu waan u fadhiistay ibn khaaab la fariistay mukhadram ayuu ahaa ilaa ibn khaaab ayaan mxu ah, la fariistay magaalada madiinana cudur saf ah oo daacuni wuxuu yahay ummadda baabi'iye ayaa ku dhacay weyaan horaan waxaa jiri jiray cudurro saf ahoo dadka gala dawooyinkan iyo khayrkan ilahay u keenay subxana wa tacala ma jiri jirin markaasaa laga yaabaa ummad magaalo degan oo dhan inay tirtirmaan oo qof uusan ka soo harin cudurkaas u baabi'iyo cudurkaas u baabi'iyo waqad waqad waqacu ku dhacay biha iyada maradun xanuun fajalastu waan fadhiistay ilaa cumara cumar ayaan u fadhiistay oon la fadhiistay weyan radi allahu famarat bihim waxaa soo martay janaazatu fauniya waxaa lagu ammaanay calaa saaxibiha qofkii janaasadaas iyo meydkaas la waday ee qofkii ku jiray ayaa lagu ammaanay khayran khayr faqaala cumar cumar wuxuu yih radi wajabat way waajibtay uma mura waxaa lasoo maray biukhra mid kale fauniya caleyh wafauniya waxaa lagu ammaanay calaa saaxibiha saaxibkeeda khayran baa lagu ammaanay wanaag faqaala cumar wuxuu yihi radi wajabat way waajibtay uma mura waxaa la soo maray biaaliai mid saddexaad fauniya calaa saaxibiha saaxibkeed waxaa lagu ammaanay ama lagu sheegay sharan shar lagu sheegay faqala wuxuu wajabat way waajibtay faqaala abusad wuxuu yidhi faqultu waxaan idhi wamaa wajabat yaa amiira almuminiin amiir muminiin wamaa wajabat wajabat ayaa tihi maxay ahayd weyn hadalkaas waxaad kala jeedaa qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi kamaa qaala nabi nabigsu yidhi sal slm nabigan wuxuu yidhi ayumaa muslimin qof ayumaa muslimin muslim la arko ayumaa muslimin muslim la arko oo shaahida lahu ay u markaad kacaan arbacatun afar ay u markaad kacaan bikhayrin wanaag ay ugu markaad kacaan adhalahu allahu all wuxuu geliyaa aljanata jann ayuu geliya w afar qof ayaa dheheen kan ahlu khayr ahlu janna waa insha allahu tacala ayay isla dheheen ilaha jannu geliya faqulnaa waxaan idhi cumar baa dhihi wa alaaatu nabi allo saddexna ka warran day markaa tikacaan qaala nabigan wuxuu wa alaaatun saddex day markaa tikacaan ayadna ahlu janna waa faqulnaa waxaan idhi wa inaani nabi allo labana ka warran allahu akbar qaala wuxuu ihi wa inaani laba hadday markaa tican waa ahlu janna uma intaa kadibna lam nasalu kamaana wax weydiinin ama lam nasalu maanan weydiinin can waaidi hal nin hadduu markaad kacsuu noqona maan dhihin labadii aan ku aftoonnay nin ahlu khayr oo laba markaad kacdi la waayna insha allahu tacaala maba jiro weeyaan alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin baabun mustariixun mustarax dadka waa laba qaybood markay dhintaan mustariixun mid raaxaystay iyo wa mustaraaxun mustariixun mid raaxaystay ilahi subxana wa taala kuwa hanaga mid yeela kuwa raaxaystay oo nasabka addunyada dhibaata mxu ka raaxaystay wa mustaraaxun minhu mid laga raaxaystay ilah kuwaas nagama mid yeela xadiidka lix boqol iyo shan iyo soddonaad can abi qataadata waxaa laga wariyey abi qataada ninkaas kunyadiisu abi qataada magaciisana waxaa la yihahdaa alxaari ibnu ribciyin alansaari asulami abu qataada alxaari ibnu ribciyin alansaari asulami ninkaas magaalada madiine ayuu ku geeriyooday sida la sheegay qiila weeyaane afar iyo kontonka jirada nabigeena calayhi salatu salaam laakiin mutarjimiintu waxay leeyihiin ragga eh, ragga dabagal oo si fiican muxuu hawlahooda u ogsoon sida saxiixa wuxuu ku geeriyooday kuufa ayuu ku geeriyooday zamankii wuxuuna geeriyooday cali bn abi aalibin radia allahu isaga ayaana ku tukaday oo marka konton iyo afar muusan gaarin weya markaas calaa hada alasaas xadiidka ninkaas qataada mxuu ahaa rabciy alansaari ayaa wuxuu leeyay ana rasul rasulka al sl l slm mara mura waxaa lala soo maray caleyh dushiisa bijanaazati janaaza meyd ayaa la soo mariy weyaan fa qala wuxuu yidhi iyo mustaraaxun minhu mid laga raaxaystay labadaa ka mid weyaan qaala waxaa ya rasul mal mustariixu kan raaxaystay muxuu yahy walmustaraaxu minhu kan laga raaxaystana muxuu yahay qaala wuxuu yidhi alcabdu addoonka almumin ee muminka yastariixu wuxuu ka raaxaystaa min nasabi dunya addunyada tacabkeeda iyo dhibaateeda uu iyo wa dhibkeeda ilaa raxmat illahi naxariista lagu raaxaystaa ugu dhow waxaa loo furaa rawdatun min riyaad iljanna albaaba jannada ayaa loo furi markaasa qabriga loo waasicini qurux iyo wanaag iyo khayr ula kulmi udugi jannada iyo fiiradii jannada ayuu halkaas ka daawanaya waa raaxaysta marka dhibaatada adduunkii ayuu ka raaxaysanaya weyaan walcabdu addoonka alfaajiru ee faasiqa ee xumaan badanaha ah yastariixu ka raaxaysta minhu xaggiisa alcibaadu addoomaha walbilaadu dhulki iyo addoomihii ka raaxaysta wey dhibkiisi iyo rafaadkiisi iyo washajaru geedihii iyo wadawaabu daabooyinka mararka qaar sooma dhacdo qof la dilo ama dhinto ilaahay baana dhaafiyey la yidhahda waa laga raaxaysana sooma dhacdo jamaacadii yaaba aadi waaye inkaarqabuu ahaaye moryaan iyo mxuu ahaa jiri iyo mxu wa lihi jiray subarbawer iyo balaaye iyo imtixaan u ahaaye ilah baan dhaaf sooma dhacd mararka qaar nacam baabun tarku salaad salaadda mxuu ahaa ee lagaga taga oon lagu dul tukanin calaa qaatil nafsi naftiisa qofka din inaan lagu tukanin ayuu baabkan u baabiya weyaan xadiidka lix boqol iyo lix iyo sodonaad can jaabir bni samrat waxaa laga wari qala wuxu uhi jaabir utiya nabiyu nabigan ayaa mxuu ahan loo keenay birajulinin oo qatala dilnafsahu naftiisa bimashaaqisa leebab ku dilay leeb amaba waxaa weeyaan falaaro ku dilay falaarta mishqaska falaarta nooceeda yara ballaaran ayaa la yidhahdaa weyaan nocaasnabligana waa kan caadiga ayuu naftiis ku dilay falam yusalli caleyhi nabiga kumausan tukanin weliba qofka naftiisa dilana nabigeena wuxuu sheegay sal l slam in lagu cadaabi doono si isu dilay sun hadduu caba hadduu buur soo tura hadduu isqarxiyo wamaa ilaa dalika sidii uu isyeelay unbaa qiyaamo lagu cadaabi cadaabkaas baa u taagnaani meel kale ma jirto weyaan saasay ahaanaysaa siduu nabigeena aley sal allah alay wasalam baabun maa yalaqu haleel almeyiti qofka meydka min athawaabi hawaab haleel ayuu baabkan u baab yahay xadiidka lix boqol iyo toddoba iyo soddonaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu tacala anu arda ana rasul rasulka al sl slam qal nabigan wuxuu yidhi idaa maata hadduu geeriyooda alinsaanu qofka inqataca waxaa go-a canhu xaggiisa camaluhu camalkiisa ayaa go-a ilaa min alaatin saddex intaanan kahayn qofka markay nafta kow ka tiraada camalkii aad waday oo u socday hadda buug waa noo furan yahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin salaadii aa noo furan soonka aa noo furan sadaqda aa noo furan dikriga aa noo furan qor akhrinti aa noo furan wanaag oo dhan ayaa ku furan buwagii waa ku wada saddexdaa maxay yihiin nabi allow ilaa min sadaqatin sadaqa jaariyatin socota sadaqad qof kale baxmasjiduu dhisay ceeluu qoday waxaa weeyaan waqafuu sameeyey waa sadaqa socota sadaqa socoto weeyaan jaariyatin dugsi qur-aanuu dhisay masjid wuxuu dhisay muxua iskuul diini ah yuu dhisay wamaa ilaa dalika sadaqatin jaariya aw cilmin ama cilmi yuntafacu lagu intifaac bihi isaga cilmi lagu intifaaca aad ka tagay cilmiga la duuba ha noqdo cilmiga la alifo mualafaadkan ha noqdeen in wax la midka weeyaan amaba amaba marka ayada waay noqon karta cilmu intaficu waxay noqon kartaa bimaalihi aw bicilmihi cilmiga lagu intifaaca tusaale ahaan ninkii kutubihii ayuu gaday cilmiga kutubihi ayuu iibiyey wuu qeybiyey alabat cilmiga u qeybiyey waa cilmi lagu intifaacaya kitaabka inta lagu intifaca jirka u soconaya sidoo kale ciddii cilmigaas qori lahayd ayuu maalgeliyey oo mxu taaliifkii amaba sheekhii amaba mualifkii qoray ayuu intuu dhaqaale bixiyey kitaabkii ayaa madbacadii iyo faktorigii la geliyey oo la hagaajiyey waa cilmu intifacu bihi wa haakada marka intifaac cilmiga abwaab badan buu gelaya kii cilmiga yaqaanay oo dadka barayay amaba kitaabka qorayay ama wamaa ilaa dalik faafinayay yuntafac biyuu soo gelaya kii garab taagnaayna wuu soo gelaya weyaan oo muxuu la garab taagnaa hiil iho aw waladin ama walad saalixin suubami yadcuu lahu markuu dhinta kadib u duceey waladun saalix yadcuu lahu ilmahan iskuulaadka la geey oo muxuu ahaa naasiri maya bebi iyo naasiri iyo brunit iyo mlowa primary school ilaa saddexda ilaa upper primary school ilaa secondary school ilaa jaamacad first degree ilaa master ilaa bhd intaas laiskugu daba xiji oo lacagta lagu bixina waad aragteen qaarkood iyo aan la koobi karin waad aragteen iyo dugsiyadii qur-aanka ahaa masaakiintii sandaqada rafaadsan ku jira oo waxaa weeyaan labada kun ama kun ama saddexda oo lagu soo qoray maclimiinta dhib badana ah horta lacag unbay un sheegayaan kanna waxaa laga bixinayaa meelaha qaar hal kitaab waxaa la bixiyaa boqol kun primary school canug ku jira canug rawdo ku jira boqol kun waxaa la bixinayaa in la bara af ingiliish iyo sawaaxili iyo in la bara muxuu ahaa in yaroo xisaab la bara canugii waa weynaaday waladun saalix yadcu lahu ma ahaanaya waa ninbaa maandhaweed ufaantamaya wuxuu leeyahay jiraa jaamaca ulan ku jira kaasuu ku jira mxuu ahaa gabar fulaayo waa dhakhtarad meel fulana joogtaa waa maxramlaan dabcan gabar fulaan waa dhakhtarad halkaasay joogtaa waa maxramlaan shan gabdhood mi saddex gabdhoodu tiriyey intaan fadhiyey ood leeyahay mid waxaa joogtaa halkaas oo bitalkaasa joogtaa halkaasa joogtaa ani marka qalbi waxay ga soo dhacay intaasoo gabar kulli maxramlaan sooma oo dhakhaatiir wada oo mid mid dhakhtarnimo soo dhabaysa mid haakada intuu tirinaa hal beledoo islaamka ma jir la socdaya kulligeed dalalka shuuciyada iyo meelaasu tirinaya waxaan kala jeedaa marka dabcan ani qof gooni olama jeedo waxaa weye walaa kiibata limajhuul marka waxaan kala jeedaa marka ninka asaga ilmahaas iyaga ad ku tacaba ood ku rafaaday isagayaad cibaadaysanan canugii aslam canug ma cibaadaysanay hadduu salaadii faradka tukada ayuu muxuu ahaa lugteeda hore ah badan u akhrina lama arka alla baryo badan malaha lahan sawn naafilo ma badan ma lahan wahaakada qur lagu tadabura badan ma lahan walad saalix horta inu hadasoo kama horaysa ducadii yadcuu lahu ha dambaysa laakiin walad saalixnimadii a wala saalnimo iskool laguma keenay arinta ayada ah soo taabanay adinkan soo taabateen walad saalix waxaa weeyaan iskuol lagu gaari waayey lagu gaari waa lagu gaari waa ciddi ka raadisana waa ku lago'day kharash iyo madax iyo dhibaato iyo markii da markuu soo dhammeeya iskuolki iyo inuu kusoo ag fariiso og shaqo ila raadi halkaas bay noqonaysaa kan qur xifdisan haddii xataa adduun wax uu kuu tari waaye oo diinta ilahi xambaara subxaana wa tacaala waa saalix wanaagaas uu wanaagsan yahay ayaa waxaa weyaan waa mxuu aha saalixun wayadcuu laka markuu gacmaha kor u taaga ood yihahdo allahuma kfir muxuu ku xijinaya waliwaaliday markiiba uu ku daba dhigaya adiga daba taalla ninkii labada bara waa fiican waa fiican laakiin sheekh eh, waxaan aragnay eh, cashire ilmihii iskuulka la baraayey oo iskuulka xaggiisun la aadiyey wax badan baa ka ariban cibaaraadka qaar hadda ma adeegsanay laakiin ishkaalki yal wuxuu noqday canugii wax badanoo caqiidadiisa ah daqaraa lagala daalo waa daqaraysan yahi caqiidadiisi in badan oo ka mid a ah saafi maaha tusaale yaraa idin siinaya tusaalaha wuxuu yahay hadda iskuulaadka secondariga waxaa lagu dhiga hadda la joogo nadariyadii darwiin ninka la dhihi jiray darwiin nadariyadiisa waxay tahay in bini aadanka uu ka bilowday daanyeer aynaar hadda la dhiga iskuulaadkeena lagu dhiga ilmaha hadda secondarada idin dhigta amaba ha noqdeen islaamic kuwo isku sheega ama ha noqdeena kuwa muxuu ahaa caadiga ama kuwa kaniisada ha noqdeena mid kasta ha noqdeena lagu la baraa ilmihiinna ood ogaatanoo xaqiiqo ah, aadanka annagana uu ilahay noo sheegay subxana wa tacala walaqad khala insaana min sulaalatin min iin kadibna nebi aadam sida looga abuuray iyo xawa iyo hakada annaga saa u naqaana oo caqiidada noocaas ilmahaaga fom anka ku jira hadda maanta buag iriya waxaa loo dhiga arrinta yada ya ha ha ha ha canuga marka diintiisa marka waa wada muxuu aha waxdo duleelowa taqara ayaa ka wada buuxa markuu inuu murma isku dayana waa canug yar oo hadda primary school ka soo baxay qofka u dhiga waxaa laga yaabaa inuu soddon sano soo dhigaayo maadadan oo waxaa weeye canuga markuu hadlaba sidiisaba waa la liqaya inta loo intaa loo keenay macalimiinta brofesaradoo taqanaan canug waa la wareerin sidiisaba markaasuu isdhiibi marka isagoo tii xagga ahaydna kabaqa islaamnimadii iyo wixii wanaaggii aad maqlayna dee iyo wixiina ay ku jiraan cilmigan iyo qofkan isaga ka sarreeya oo ka aqoonta roon oo cilmiga itaabsiid ahna maxaa inta looga keenay oo rafaadsan oo murugaysan oo intaad aadda soomaalida waxay dhihi jireen macaana tufidla macaana liqilla ya macaana mxuu ahaa tufidla mise cara liqidla ma waxaa weya caqiidadii iyo wanaaggii wix lagu soo tarbiyeeyey ayaan muxuu ahaa dhaafa mise ninkan muxuu mutafalsifka faylasuuf ayaa u imaani markaas canugga sidiisaba wuxuu koobugeli arintaas marka way ku soconaysaa ilaa heer b h d u sameey way ku soconi canugu marka nuska islaam waa nimiy arrinta ayada baldiba loo baara nuska islaam waa ilmaha iskuoleyda ah nuska islaam waa xaqiiqatan arrinta ayada nacam waa muslim shaki ma lahan laakiin daqaro badan baa ku jira eel badan baa ku maqan oodin badan baa ku maqan marka ilmahaas noocaasa ah, bal arrinta dib looga laabto runtii haddii qofka laga fursan waayo oo ay noqota in un baabkaas ah, laga fursan waayo ilmaha eh, ha laiskugu daro siduu shiro sheegay oo ha laisu raaciyo oo diintiina hala bara inta ugu yaroo la qaban kara inta ayada inta ugu yaroo la samayn kara waa in muxuu ahaa tan la bara haddii kale waxa iskuolka looga dhinto waa luqad ingilishka iyo sawaaxiliga iyo xisaabta canuga bar intaba ha yaqaano inti diintiisana bar laakiin qofkii in loo fahma in iskuol haddii canuga aan la geynin uusan risq helaynin uusan macno lahayn ummadda uma boos ka istaagi karin ma jirta hadda ragga adduunka ugu naajixi badan oo hadda technolojiyada rag badan wax ka gaaray iyo ragga adduunka taarikhdooda la sheega tusaalaha hitler hadda hitler soo ninka adduunka kharibay maahan ya kaana faashilan fii diraasatihi xagga tacliinta wuxuu ku ahaa nin aad ugu liidanoo muxuu ahaa damiinah ayuu ku ahaa tacliinta maadiga ah dee tacliin dineed ma bataala mogta rag badan oo hadda meelo badan gaaray ikhtiracaadla waa rag faashilin ay ku ahayeen agga diraasada tacliinta marka calcumuum masaladaas nimiyo qofkii khibradla kole waad garan kartaan waadna ogsoontihiin ilmahaad iskuulleyda ah iskuul halaga joogsada macnaheeda ma ahan oo waa loo baahan yahay ummaddii in tatawurkan technolojiga hadda maanta dariiqa loo mara ayagay noqotay la shaki ma lahan laakiin ha laysu raaciyo dadna diinta loo gooya oo dad diinta luqadihii yaqaana oo diinta ilaahay ummadda u xifdiyana ha la helo oo culimo ah ma noqonayaan in iskuul mxuu ahaa aad soo dhigtay diintiis ilaahay unbuu caabuday haakada isaga waa toosnaanaya laakiin iskuulaan gelinaya ilaa primary secondary ilaa jaamacad uu ka baxaya sheekhna wuu ahaanaya sheekh omar booskiisa ii buuxinaya anig kolleyba arrinta ayada waa waxba iga daadegi weyde waa iga daadega weyde ha ilahay soo sawira keena sababta ma taqaana kuwa iyaga waa kuwa hadda sheegay waa falaasifada wa <clears throat> markuu meesha taga wuxuu le maxaad caabudi ilahay baan caabudi ii kaan berri ii kaan isawir canug waa canug yar muxuu samayn muxuu sawiri adig hadii la ilahay soo sawira maxaad samayn leedahay waa khariib moogta ficlan waxyaabahaasa meesha yeelay ya ikhwaani dhib badan hadda takfiif badan baa bilowda <clears throat> iskuulaadka adda kenya markaan ka hadalno bilowgii ay ku bilowdeen waxaa bilaabay almaxaadin alkanasiya iskuul bal kenya laga fura oo u horeeyey kaniisadaa bilaabay waad garanaysa arintayda lidaalika soomaalida iyo qolyaha rekostiga oo muslimiinta ah iskuulaadku ay u diideen ilmahooda inay geeyaan lidaalika inay ummadda dhanka maadi ahaan uga hooseeyaan oo xagga tacliintan ay madaxda iyo ragga eh, eh, ummadda maamula ay noqon waayaan o ka hoos maraan xilli dhow ka hore sababtkeent waxay ahayd ilmahay gaalnimay ugu baqayaan hadda ninkii wasiirka arrimaha dibadda ahaan jiray oo kenya oo mxuu ahaa gabraha ahaa magaciis mxuu aha bonayo godana faamilkiisoo dhan waa muslimiin dhammaantood isagana kirishtanimo ku dhintay muxuu maxaa yeelay ninkaas waxaa weeyaan waxaa gacanta ku qabtay qolyahan kanasiga oo iskuulka kaniisada gacanta ku qabteen iyaga yaa brimarygii ilaa secondarygii ilaa mxuuaha jaamacadihii ilaa heer b h d u soo qaatay ayagaa wadeen iyagaa marka dambe say u wadeen ilaa marka dambe wasiirka arrimaha dibadda dal kenya u noqda marka iskuulaadka saas weyaan xaaladooda sida dhabta ah arrinta ayada marka kama dhigna yaan ilmihi wax la barin laakiin ilmihi hala ogaada inay oodimo badan iyo ofo badan ay dadku maqan tahay wallahu aclam xadiidka ama baabu baabun asalaatu cala alqabri qabriga dushiisa in lagu dul tukado ayuu baabkan u baabye weeyaan insha allahu tacaala waa bogaan un baan ku idlaynaynaa hadduu ilahay qadaro xadiidka lix boqol iyo sideedii soddonaad can ibn cabaas waxa lg radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka al sal sl mar wuxuu soo maray biqabrin qabri ayuu soo maray qad dufina la duugay leylan habeen la duugay faqala wuxu yidhi mataa dufina hada kan goormaa la duugay qaala waxay yidhi albaarixa xalay ayaa la duugay qala wuxu yidhi afalaa aadantumuni maxaad ii ogeysiin weydeen qaala waxay yidhan dafanaahu waan duugnay fii dulmati leyla habeenka mugdigiisaan ku faqaama wuu istaagay ninkii fasafafnaa waan safarnay khalfo gadaashiis ayaan safarnay qaala ibnu cabaas wuxuu yidhi wa ana anigana fiihim gudahooda ayaan ku jiray fa sallaa calayhi wuu ku tukaday marka nabigeena alai sl slam raxmak allah nabigeena calayhi salaatu wasalaam ninkaas habeenka lagu eh, la duugay subaxda ayuu ku tukaday muxuu ku tukanayaa wuxuu nabiga dareemay ninkan in xaqiisi aanan la siinin sidoo kale jamaaco ku filan inaan helin xaaladahaas noocaas marka qabriga dushiis waa lagu tukan intaad meel ku qof qariibkiisa aabbihiis iyo dad noocaas oo noocaas haddii aad la soo kulmo oo hortii la duugay inuu muxuu ahaa loo mxu loo dhaafi karo oo mxu ku tukan kara ayaa culimada qaar muxu sheegaan wallahu alam wallahu aclam baabun wuquufu lmushayiciina cala qabri qabriga dushiisa inay dadka sagootinayay oo janaazada soo raacay inay qabriga dul istaagaan inay sax tahay oy dhibaato lahayn ayuu baabkan u baabi weyaan undur waxaad eegtaa ku yidhi xadiidka saddexaad xadiidka waake waa xadiidkii camr bn caas radi allahu tacala anhu arda markii aad dardaarmayey uu geeridii ay kusoo xadirtay kadibna aakhirkeeda uu yidhi uma aqiimuu xawla qabrii qadra maa tunxaru jazuurun wa tuqsamu laxmuha xataa astanisa bikum waandura maada uraajicu rusla rabbii hadalkaas weyaan wuxuu yidhi markii aad idugtaan ood igu shubtaan kadibna qabrigayga agtiisa ku nagaada neef geel inta laga gowraca oo hilibka neefgeea laga qaybiyo weyaan maxaan u yeelayaa inaan idin weheshada ayaan doonayaa xata astanisa bikum kadibna aan hubsada rususha ilaahay uu soo diray subxaana wa tacaala oo muxuua ah qabriga fitnadiisa iyo su-aashiisa ay weydiinayaan waxa iigu jawaabayaan ilaa aan ka hubsada marka in la dul joogo qof qabriga wax dhibaato ah a lahan weyaan saxaabigan buu u dardaarmay laakiin nabigeenna calayhi sala slam waa tii uu dul istaagi jiray oo nabiguudhihi jiray walaalkiin inaad ilahay isgu wa tacaala u weydiiya hadda ayaa la weydiinayaa ayb baabu alqiyaami lijanaazati janaazada in loo istaagay ayuu baabkan u baab yahay can abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey radia allahu anhu arda can nabi wuxuu ka wari sal slm qaala nabigeenu wuxuu yidhi idaa ra'aytum haddii aad aragtaan aljanaazata janaazada faquumuu faman tabica qofka raacana falaa yaqcud yuusan fariisanin xataa tudaca janaazada laga dejiyo laga dhiga asna fariisanin waa takriimin la karaamayna muminka oo mxua ah wa fii riwaayat اbukhaari riwaayada imaam bukhaari uu wariyey can saciid اlmaqburi saciid اlmaqburi waxaa la yidhahdaa saciid bnu abi saciid kaysaan almaqburi ayaa la yihahda waa iqo weeyaan abihiina waxaa la yidhahdaa saciid kaysaan almaqburi ayaa la yihahdaa can abihi wuxuu ka wariyay abihiis marka waa saciidkaas abi saciid ale abi saciid afan abi saciid kaysaan almaqburi ayaa la yihahda weyaan qala wuxuu yidhi abi saciid kuna waxaanayna fii janaazati janaazad fa ahada abuu hurayrata abuu hurayra ayaa muxuu ahaa wuxuu qabtay biyadi marwaan marwaan ibnu xakam oo marka ida waali madiine ahaa ayuu gacantiisaa u qabtay fajalas fa jalasaa way fadhiisteen qabla an tuudaca janaazadii iyo meydki intaan dhulka la dhigin ka hor ayay fadhiisteen fa jaa abuu saciidin alkhudri ayaa yimid sacd ibn malik ibn sanaan weeyaane fa ahada wuxuu qabtay biyadi marwaan marwaan gacantii ayuu asna qabtay fa qaala wuxuu yidhi qum istaag marwaanow fawallaahi baan ku dhaartay laqad calima haada kan wuu ogsoon yahay abu hurayra ulajeeda ana nabiya nabigeena sal slm nahana inuu noo diiday can dalika meydkii oo dhulka la dhig inaan fariisano inuu noo diiday uu ogsoon yahay istaag wa ilan saxaabiga isagoo cilmiga ogsoon waa bashar wuu gafi karaa faqaala abu hurayrata wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay wuu u rumeeyey bal arka saxaabadii say ahaan jireen radi allahu tacala anu ardahum xadidkii lix boqol iyo afartanaad can caliyin waxaa le radi allahu tacala anu arda qala wuxu yidhi cali ibn abi aalib ra'aynaa waxaan rasulla rsulka ayaan aragnay qaama isagoo istaagay janaaز iyadoo la wado weyaan طabcan faqumna waan istaagnay waqacada wuu fariistay markii janaaز la dhiga weyaan faqacadna waan fariisanay yacni fi اljanaazati janaaز iyadoo la wado weyaan wa fii riwaayati riwaayadna can waaqidin waaqid ibni camrin laga wariye uu ka wariyey anahu waaqid qaala wuxuu yidhi ra'aanii waxay arkay naafic ibnu jubayrin ninka naafic ibnu jubayr ayaa i arkay wanaxnu anagana fii janaazatin janaaze qaa'iman aan taaganahay wey ama aan taaganahay waqad jalasa walxalqa jalasa uu fadhiistay yantadiru isagoo suga an tuudaca janaazatu janaazada in dhulka la dhigo fa qaal lii wuxuu yidhi maa yuqiimuka maxaa ku joojiyey inaad taagnaato waaqidow maxaa kuga xambaaray faqultu waxaan idhi antadir waxaan sugayaa an tuudaca aljanaazatu janaazada in la dejiyo dhulka la dhiga limaa yuxadiu wuxuu u sheekeeyey darteed limaa yuxadiu liajli maa xadiid naafica wuxuu yidhi faina mascuud ibn اxakam ninka mascuud ibn xakam layihahay xadaanii iiga warramay can ali bn abi aalibin annahu qaala inuu yidhi qaama rasuullah rasuulka alle wuu istaagay uma qacada wuu fariistay marka in loo istaago janaasada oo ilaa muxuu ahay laga dhiga dhulka waxaa weeyaan aanan e, e, e, aan la fariisanin saas ayaa axaadiid ay u badan tahay fadhigan dambana waxaa lagu xambaaraya markii la dhigay kadib ayaa lagu xambaaraya hada wallahu aclam wsal lla wslam ala saan ayaan ku joojinayna sabtiga dambe insha allah tacaala sida caadiga hayd casirkii ayaan geli doonaa insha allah